bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi wصaxbihi aجmaciin washkulhu qabla mdmari layni bma jaanasa min taxaruki qad culima wاlmdmr axdifanahu ila اlأlf wain yakun fi aakhiri اlficli alf fاjcalhu minhu raaci fiican gayr اlyaa wاlwaaw yaaan kascayana sacya واxdifhu min raafici haatayni wafii waawin wayaa shaklu mujaanisun qufi naxukshayin yaa hindu bilkasri wayaa qowmukshawun wadmuma qismu sawiya walam daqac khafiifaة bacda alif lakin shadiidaة wakasruha ulif wa alifan zid qablaha muakida ficla ilaa nuuni اlinaathi usnida واxdif khafiifaة لsaakin radif wbعda غayri fatxati إida taqif wاrdud إida xadaftaha fi اlwqfi ma min أjliha fi اlwصl kaana cudima wabdilanha bacda fatxi alifa waqfa kama taquulu fi qifan qifa ayb waxaan ku dhex jirnay nuun towkiid ama nuuna atowkiid labadii oo nuun ee towkiidka loogu talagalay oo ficilka lagu adkeynay marka shalay waxaan kasoo baxnay ficilka maadi inaan taakiid la gelin karin amarna taakiidka uu aqbalaya bijamiici tafaasiilihi mutlaqan ficilka mudaaricna aqsaam inuu yahay qaarna aan la geli karin qaarna la geli kara qaarna ay ku badan yihiin qaar waajib ay tahay intaasoo dhan aan soo dhaafnay waxaan ku istaagnay wa in yakun fii aakhiri alficli alif waxaan rabaa in si gaara eh aan kugu celiya min jadiid ficilka haddii nuunu towkiid ay gasho hadduu isib daahir godanayo iyo haddii eh, damiir u mustatir uu godanayo ishkaaliyad kama joogto aakhirkiisa la fadxinayaa min ajli waxaa loo fadxinayaa maxaan ku yidhaahdaa nuuna towkiidka hadday khafiifa tahay waa saakino iltiqaai saakinayn in laga badbaado haddii uu nuuni towkiid thaqiile u yahayna laba nuun midka hore uu reeban yahay waay marka ficilkaas waxba kale laga bedeli maayo aakhirkiisa yaa la kordhigaya oo idrib ay ka ahayd idribanna ama idriban ala leeyahay layakuunan min asaagiriin dayib ficilka haddii uu muctal yahay ama waxaa tirahdaa ficilkii haddii asigoo sidaasa ah oo waaw goto ama alif ama ya bimacnaa saara faaciluhu alifan oo damiir mutasil ah aw waawan kadalika aw yaa-an waa waxaan ku magacaabi jirnay amhilatu lkhamsa amhilatu lkhamsa waxay ahayd kulu ficlin mudaaricin itasala bihi alifu lithnain aw waaw ljamaaca aw yaau lmuanathati almukhaadaba ficilkii oo sidaas ah haddii ay nuuna towkiid la xariirsato maxaa la samaynaya tadribuuna tasmacuuna tacqiluuna tadribaani tasmacaani tadribiina tasmaciina saasuu ahay ficilkii oo ya oo nuun ka dambaysa ama waaw nuun ka dambaysa ama alif nuun ka dambayso uu ficilkii ahaa shalay waxaan soo sheegnay ficilkii sidaas ahay haddii nuunu tawkiid la geliyo nuunta oo uu ficilka lagu godi jiray tuxdafu lafdan laa taqdiiran marka tadribuuna intay ka ahayd tadribuunana ay noqon lahayd nuunta hore oo nuuntii ficilka lagu gaday waa la xadfaya litawaali lamthaal waxaa kulmay nuunu tawkiid oo thaqiila oo mideeda hore reeban tahay ama nuunu tawkiid alkhafiifa oo reeban iyo waawgi iyo aliftii iyo yadi oo ficilka lagu godayo ayaga afcaal ahay asmaa ahay marka waxay noqonaysaa tadribuuna ama tadribuun ayay noqonaysaa tadribiin ama tadribaan ay noqonaysaa saas markay noqoto waxaan ihi waawdii tadribuun waa la goynaa liiltiqaa'i saakinayn lafdana laga goynaa faacil waa waa qadaran yahay tadribuna you noqona ama tadribun you noqona yadi tadribiin ahaan lahaydna yadi waa la goynaa tadribinna ay noqonaa iltiqaa saakinayn alifka un baa la baaqi yeelaya tadribaani tatabicaani walaa tatabicaani sabiila aladiina laa laakiin alifka un baa la saamaxay meelaha uu banaan yahay iltiqaau saakinayn waa meelo saddex iyo ku tirsan kana kamid ah eh. hadda fiiri tadribaani haddii la yidhaahdo alifta waa reeban tahay labada nuun oo isku shidan midkoodahana waa reeban yahay laakiin maadaama bimathaabati xarfin mutaxarig uu yahay baa la aqbalay walaa tatabicaani sabiila aladiina kaa waa laga soo baxay waa ficilko saxiixa ficilka muctal hadduu noqdo <clears throat> waxaan rabaa inaad garatid ficilka marka muctal waa lagu leeyahay ficilka muctalka ah inaad qaacidadiisa hore u ahaysatid wa fii baabi macrifati calaamaat alicraab ibn maalik noogu soo sheega wuxuu ku yidhi wa in yakun fii aakhiri alficli alif oo waawun aw yaa-un fa muctalan curif idan ficilka muctal waxaa la yihahdaa ayu ficlin aakhiruhu alif ama waaw ama ya kaasaa ficilka waxaa la yihahdaa muctalka yakhshaa yadcuu yarmii waay ficilka muctalka kaas ah haddii uu nuunu towkiid la xiriirsado isagoo isim daahir godanayo ama eh, maxaan ku iraahdaa eh, damiir godanayo ficilkii hore wax kama bedelno oo saxiixa ah oo mathala layaqzuwanna muxamadun aa la leeyahay uqzuwanna fiiri waawgii oo ficilka ugu dambeey min ajli itisaalihi binuuni tawkiid unbaa loo kor dhigay ka ficilka markaa asigoo muctalo ama waaw ku jiran ama ya ku jiran haddii ay waawul jamci la xariisto faacil u noqoto ama yaau lmuanath almukhaaaba oo ficilka amhaal khamsa ou noqdo sidee la yeelaa markaasaa la kala saara inuu waaw ku jiran yahay iyo inuu alif ku jiran yahay alifta waa midda maanta aan ka hadlayna meel iska dhig waaw iyo inuu ku jiran yahay mathalan gazaa yaqzuu ou ahay amhilatu lkhamsa ka dhig amhilatu lkhamsa haddii laga dhigay yaqzuu waawga aydaa wadato waaw gale ku dar yaqzuuna laba waawba waawna ficilkaa watay oo yaqsuu aakhir alficli waaw waay midna waxaa watay waa waawdii faacilka oo yadribuuna waawdeedii waa laba waaw baa kulantay laba waaw oo labadooda ay wada reeban yihiin xudifat اluulaa alatii hiya laamu lficli maxay noqotay marka yaqzuuna kana yarmii ficilkii ya buu ku jiranay yaa lmuanath mukhaatabaad ku xariirisay wuxuu noqonaa yarmiina laba yaa oo reeban ya-dii waxa weeyaan oo ficilka ku dambeyso laamulficliga la xadfaa markaasaa waxaa leeyahy tarmiina tarmiina saasaa laleeyahy dayib asoo saas ee markaa fiiri ficilka intaan nuunu towkiid lasoo xiriirsanin yaa ficilka muctal bilwaawi ama bilyaa-i yaa intaa nuuna towkiid la keenaa laamtiisa la xadfay liiltiqaai saakinayn marka yakzuuna hadda waxawaay yafcuuna waay laamaa maqan asoo saas ee marka haddii nuuna towkiid lala xariiriyo yakzuuna raggi way duulayaan hal yakzuuna ay haddana noqonayaan waxaa kulmayo nuunu towkiidkii oo midka hore reeban yahay iyo waawdii oo ahayd faacil yaa kulmay waawdi waa la goyna waawdii faacilka tii ah, hore awalaa hore loo sii gooy markaasaa leeyah hal yaqzunna hal yaqzunna marka ficilkan muctal bilwaaw ama bilyaa waxaa isla maqan laamulficli oo aakhirka iyo waawlkii faacilka ah e, damiirkii faacilka ah ama waaw ka dhig ama ya ka dhig hal yaqzunna hal tarminna ay imaanaysaa marka ficilkaas muctal bilwaaw ama bilyaa wax lagama bedelin liajli nuuna towkiid wax loogama bedelin walidalika musanifka ma hadlin laakiin qabla nuunu tawkiid bay tacliil u galay oo laamulficli liajlihi had loo xadfay walidaalika inta saasaa looga aamusay waxaa layidhi wlmudmaraxdina ixdifanahu yaa meeshaan la yidhi mudmarkaas oo ah waaw lfaacil ama yaau lfaacila waa la goynaa wاlmudmara xdifanahu ila اlalif marka haddii uu goto marka alif ficilkaas muctalka ah hadduu alif uu goto fiiriya yadcuu ay ahayd haddii amhilat lkhamsa laga dhigo yadcuwaani alaleeyahy waxba ficilkii lagama goynin fiiri ficilkii waxba lagama goynin yadcuwaani ficilki waa dhamaystireen nuun baa lala xariiriyay yadcuwaani hal yadcuwaani yaa laleeyahy hal tadcuwaani marka ila alif washkulhu xarakay qabla mudmarin damiir hortiisa liinin ee fudud bimaa xaraka xarakay jaanasa u eg oo min taxarukin xaraka qad culima taxriigoo la ogaaday wاlmudmara xdifanahu mudmarka faacilka ah oo waawda waa la goynaa waawda faacilka ama ya-da faacilka waa la goynaa hal tadribuna tadribuuna waawgeedi waa ila alif oon la goynaynin alifka haddii faacil ou noqdo wax lama goynay liannahu ficilka aakhirkiisa wax lagama goynay hal tarmiyaani hal tagzuwaani yaa laleeyahay intaas halay wixii aan sharaxnay ku jirta maanta waxawa baab kalaa noo bilaabanay wuxuu ku yidhi wain yakun fii aakhiri lficli alif faاjcalhu minhu raafican hayra alyaa walwaawi yaaan kascayanna sacya waxdifu min raafici haatayni wa fii waawin wayaa shaklun mujaanisun qufii naxwu kshayin yaa hindu bilkasri wayaa qowmu khshawun wadmum waqismu sawiya wa in yakun haddii uu yahay fii aakhiri lficli ficilka aakhirkiisa alifun haddii uu yahay fajcalhu ficilkaas aakhirkiisa waxaad ka yeeshaa fajcalhu minhu ay min alficli lmuctali bilalifi raafican xaal uu yahay mid godanayo gayra alyaai walwaawi ya i waaw waxaan ka ahayn yaa-an ka yeel mithaalkeedana ka sacyana marka inta waxaan ka hadlaynaa ficilkii haduu muctal bilif noqdo yakshaa oo kale <clears throat> yakshaa haddii uu ku jirado alif uu ku jiraday marka kala fiiri ficilkii oo alif ku jiraday waxa faacilka uu noqonayo haddii waxa faacilka uu noqonayo uu yahay ficilkaas ya-na ma godanin waawna faacil uma aha marka waa maxay ama isim daahira faacil u ah ama damiir mustatir ah marka aakhir alficli alifaa loo bedelaa <clears throat> fiiri markan waxaa lagu yihi wain yakun haddii uu yahay fi aakhiri alficli ficilka aakhirkiisa alifun alif haddii uu yahay fajcalhu ka yeel aakhirkaas oo minhu min dalika alficli اlmuctali raafican <clears throat> xaal uu yahay mid godanayo gayra alyaai wاlwaawi yaa iyo waaw waxaan ahayn hadduu godanayo waa maxay marka muxuu godanayaa alif iyuu godanayaa ama damiir oo mustatir ah, ama isim daahir ah intaasaa isla gelayso yaa-an ficilka aakhirkiisa yaa ka yeel mithaalkiisii kascayanna sacya iscayanna yaa muxamadu fiiryaa isca iscayanna ficil amar waa hadda ficilkii amar sacaa yascaa yuu ahaa ficilka mudaaric aliftii markaan iscaa asigoo ahaan lahaa alifta in la gooyay ahayd isca in la yidhaahdo ficilka markuu amar yahay hadduu ficilka muctal yahay waa la goynaa udcu irmi isca ayaa laleeyahay markaasaa waxaa la yidhi aliftiisii iscaada ahayd ya u bedel iscaya ay noqotay nuun la xariiri iscayanna ficilka meeshii laga goy lahay aakhir اlficli lannahu mabniyun calaa xadfi xarfi cilo ahay hadda mabniyun cala alfatxi wa noqda litisaali binuuni tawkiid wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta nuun tawkiid xarfu laa maxala lahu min alcraab marka ficilkii hadda sacaa yascaa ficilkii waa muctal biاlalif kow faacilna wuxuu u noqday damiir mustatir aha faacil u noqday marka maxaan samaynay waawna ma godanin oo yascuuna lama dhihin ya-na ma godanin oo tasciina lama dhihin laakiin damiiruu gutay oo wujuuban anta aa niriyay aliftii aakhir ismi ahayd aakhir ilficli ahayd ya u badel nuunu tawkiid laxariir iscayaanna waxaa la mid eh alif hadduu guto iscayaani aa laleeyahay hal tascayaani fiiriya ficilkii tascaa asoo ah oo alif ku jiran alif baa faacil u noqday ayib marka maxay noqonaysaa in tascaani in la yidhaahay tascaani oo yadaas ficilka aakhirkiisa ku jirto iltiqaai in loo xadfo lama xadfin aliftii tascaa ku jirta ya u bedel tascaya ay noqotay alif ulithnain laxariiri tascayaani tascayaani ficil mudaaric marfuuc bithubuuti nuun walalifu faacil asoo saas ee nuunu towkiid lala xariiri tascayaani nuuntii oo ficilka aakhirkiisa waa la goynaa nuunu towkiida lagu bedela walaa tatabicani waay marka fiiri ficilkii haddii uu alifku jiran yahay ya-na ay faacil u noqonin waawna ay faacil u noqonin ficilka aakhirkiisi aliftiisi ya u bedel markaad yaa u badeshid haddii ficilka daahir ou gutane nuunti lxariiri hadduu damiir mustatir gutane nuunti lxariiri hadduu alif اlithnain ou gutane alif alithnain iskala xariiri marka waxaad leedahay hal tascayanna yaa zaydu anta a ugu qadara ayib hal tascayaani alifow gotay waa labo wuxuu gotay isim daahir ah isim daahira hal yadhabana hal yascayana zaydun ila almadrasa fiiri hadda yascayana ficilkaas faacilkii zaydun isim daahir ah waay marka khulaasat lqowl ficilka alif hadduu ku jiran yahay waaw ma aha waa laga soo hadlay hadduu waaw ku jiran yahay ama ya ku jiran yahay waa laga soo hadlay oo waa la goynaa lialtiqaai saakinayn aliftaan la goynaynin alifta badala maa sidii waawgii ya-di aan ugoy lahan loo goy lahay ayadii baa ya loo badalaya markaasaa waxaa leeyahay wixii ka dambeeya lala xariirinaya ayib waxaa isweydiina marka fajcalhu minhu raafican hayra alyaa walwaaw yaa niri haddii waaw iya uu gudanana maxaa la samaynaa waatana waxdifhu aakhirkii ficilkii goy min raafici haatayni labadan aan kuu sheegay midka godanayo oo waawdi iyo ya-di midka godanayo aakhirkii ficilki goy wa fii waawin wa yaa-in wa shaklun xarako mujaanisun u eg yaa qufiya la raacsiiy fii waawin wa yaa-in ficilkii oo muctal bilif ah haddii faacilkii uu u noqdo waaw ama ya ay u noqoto maxaa la samaynaa waxaa lagu leeya haddii saas noqoto waxaad goysaa horto waxaad goysaa alifkii oo ficilka akhriska goy dayib markaad goysid waawdi iyo ya-di la xariiri markaad la xariirisid waawdi iyo yadine waxaa weeyaan mid kastaa xarakada munaasibka ee dulsaar waaw maxaa munaasib ee dama yana maxaa munaasib ee kasra ayagaa la korsaaray mithaalkeeda waa kana naxu kshayin yaa hindu bilkasri wayaa qowmu khshawun wadmum waqismu sawiya waxaa leeyihi hadda fiirka ficilkan khaashiya yakhshaa takhshaa asigoo yakhshaa ah bal horta amhilatu lkhamsa ka dhig fiiriya amhilaة lkhamsa ka dhig amhilatu lkhamsa haddii laga dhigo yakshawna a la leeyahay alifti intay ka baxday alifti waa la gooyey yakhshawna fiiriya aliftii yakhshaa alifteedii waa la gooyey maxaa loo gooy لأna الficla hadihi اlmara raaficu liwaawi اljamci asoo yakshawna ah nuuna towkiid la xariiri yakshawna a imaanayso nuunu towkiid oo laba nuun ah iyo ficilkii yakshawna nuuntiisii saddex nuunaa kulantay mida horeo nuunka ficilka lagu godaa iska gooy ko marka hore yakhshawnana ay noqona dhahaa yakhshawnana ficilkii mudaaric yakhshawnana ficil mudaaric marfuuc bithubuuti nuun buu ahaa nuuntiisii ficilka waxaa loo goynaya litawaali lamthaal saddex nuun lama ogolaan karo nuuntii waa la gooyey waxaa soo hartay nuunu tawkiid nuunu tawkiid oo midkiisa hore uu reeban yahay iyo waawgii faacilka ficilka ahay oo reebanaa kulmay ayib maxaa xal e markaan qiyaasan waxay ahayd ficilka saxiixeed waawgi in la gooyo maanta waawgi lama goynayo waxaa lagu yidhi waawgi haddii la gooyo wax tusinaaya ma jiraan liannahu ficilka aakhirkiisa yakhshawna shiintaas kordhigan waxay tusinaysaa meesha alif inay ka maqan tahay oo ayda shiinta ma la godi karo kow waawdi haddii la gooyane laysa hunaaka qablahu damatun tadulu calayh waa labo marka waxaa meeshan yaalo waawgi haddii la goy lahay wax tusinaya mana lianna maa qablahu maftuux wa futixa lidalaalati cala alif almaxduuf alatii hiya laamu lficli waa nuqdo waawdina markaa haddii wax la tusina ayna joogin lama goyn karo maxaa la samaynaa waxaa lagu leeyahy waawdi iska god takhalusan min iltiqaa'i saakinayn oo marka maxay noqonaysaa hal takhshawna hal takhshawna sidaasay noqona <clears throat> marka waxa weeyaan haddii icraab lagu yihahda hal takhshawuna ficlu mudaaricu marfuucu bthubuuti nin اmaxduufa litawaali اlamhaal waa garanay wاlwaaw اlmadmuumatu تkلص من التقاء ساkنين هي الفاaعل مبني على الضم في محل رفع و نون التوkيid xرف لا محل لh فcilkii مdاaرع markuu saas yahay waay فicilkii أmر haduu noqdo فicilka أmر waa مdاaرca unbuu raacsan yahay hadda يkshوna haddii yakshawna ficil amarka ah keen lagu yidhaahdo ficilka ikhshaw unbuu iska noqonaa ikhshaw ayib ikhshaw asoo ah nuunu towkiid la xariiri waawdi oo oo faacilka ahayd waa reeba ikhshaw ficil amar ala leeyahay mabniyun calaa xadfi nuun walwaawu faacil ikhshaw saas waay asoo saase nuunu towkiid la xariiri ikhshawna fiiri waawdioo reeban iyo nuuna towkiid nuunteedii horoo reebanaa kulmay markaasaa waxaa laleeyahay haddii nuun waawgan la xadfo laysa hunaaka maa yadulu calayhi liana maa qablahu fatxa wa hadihi alfatxa alatii cala shiin lidalaalati cala alalif almaxduufa alatii hiya aakhiru lficli saas markay tahay yaa lagu leeyahay waawdi intaad goy lahayd liiltiqaa'i saakinayn ayada dama saar litakhalusi min iltiqaai saakinayn waxaad leedahay ikshawunna waa tan meesha kugu taalo wa yaa qowmi ikshawunna cabsada haye takhshiina u imaaw takhshayna <clears throat> ficilka khashiya yakhsha asoo ah waxaad ka dhigtaa naag oo almara almuanath almukhaataba takhshayna ficil mudaaric marfuuc bihubuuti nuun walyaau faacil ficilka aakhirkiisu alifkiyaa maqan ayadoo takshayna ah nuunu tawkiid la xariiri hal takshaynana saddex nuunaa meesha ku kulantay nuunta dambe goy nuunta hore goy dheh markii nuuntii hore la gooyey nuuntii tawkiidkii oo reeban keeda hore uu reeban yahay iyo takshayna ya-dii oo reebanaa kulmayso saas markay noqoto iltiqaai saakinayn wa haddii liraa ya-dan la xadfo sidii ficilka saxiixa ah iyo midka ya-da ku jiran oo loo goyn jiray waxaa lagu leeya ya-dan lama goy karo lianna maa qablahaa maftuux shiintii waay haddii haddii ya-dii la gooyo laysa hunaaka maa yadullu calayha markaasaa waxaa lagu leeyahay ficilkan laamtii wuu ka go-an yahay alifta go-anna shiinta kordhigeeda tusinayo ya marka lama goyn karee ayada hoos dhig markaasaa hal takhshayinna yaa hindu a laleeyahay amarkeedana ikhshayinna yaa hindu waa midda meesha kugu taallo waxaan u malaynaa in la fahmay walidaalika musanifku wuxuu gaar ugu keenay ficilka muctal bilalif markuu leeyahay gayra lamaa yakuun muctalan bilwaawi aw bilyaa sidaas u garo khulaasat lqowl arjuu an tafhama ficilka haddii aakhirka alif uu kaga jiran yahay waxa faacilka u ahaa la fiirina haddii waxa faacilka aliful ithnain ama isim daahir ah ama damiir mustatir ou yahay alifta lama goynaya a loo badala oo waxaa leeyahay hal tascayanna yaa zayd hal yascana hal yascayana zaydun ila almadrasa hal tascayaani hadduu alif gotay haddii isim daahir gotay hadduu damiir gotay alifka yaa loo bedelay nuuna towkiidna waa lala xariiray intahat ilmushkila haddii marka waaw uu gotay jamaaca oo faacilkii waaw u noqdo ama ya ay noqoto aliftii aakhiralficligahay waa la goynaa alifkii haddii la gooyo waxaa loo baaqi yeelaa xarafka ka oo meesha ku haray fatxaa la saaraa siday u tusiso alifka meesha ka maqan waaw ljamaacihi iyo yaa lmuanath almukhaataba hadday faacil u noqdaan fii hadihi alxaala alifkii haddii la gooyey oo fatxa loo baaqi yeelay waaw ljamaaca iyo yaau lmuanath almukhaataba sidii ficilka saxiixa markuu ahay ama muctalan bilwaaw bilya ahay looma goynayo liannahu haddii la gooy laysa hunaaka maa yadulu calayhima oo waawgii la goy dame in lagu reebaa la rabay sidii hal tadribunna markii la yidhaahdo waawaa meesha ka maqan bacda damada saarnaa tusinaysa hal tadribinna haddii la yidhaahdo yaa meesha madkasaa tusinaysa maakiin ficilkii maanta aakhirkiisu wuu kordhigan yahay markaasaa layidhi sidii ayaga looga badbaado an yuxdafa faacil biduuni maa yadullu calayhi sidiisaa lagu baaqi yeelay mid kasta oo waawga iyo ya waxaa la dul saaray xaraka asiga munaasib u ah waawda munaasib maxau ah damaal damaa la saaray ikhshawun aa la yiri ya-di maxaa la saaray kasro ikhshayin yaa hindu intaas kali a wa arjuu an tafhama dalika fahman markaasuu ku yiri wain yakun haddii uu yahay fii aakhiri lficli ficilka aakhirkiisa alifun ficilka aakhirkiisa alif wa fajcalhu ficilkaas fajcalhu aakhirkii waxaad ka yeeshaa oo minhu min dalika alficli اlmuctali blalifi raafican xaal u yahay kii godanaya hayr alyaa waaw waawna faacilu maaha yana faacilu ma aha aakhirka marka ficilkii alifka ku jiranay aakhirkiisa alifka waxaad ka yeeshaa yaa-an ka yeel mithaalkiisi kascayanna sacyaa waayo fiiri iscaa yascaa uu ficilka mudaaric ahay amarkiisa isca isca uu ahaan lahay laakiin alifta ku baaqiyeel iscaa dheh alifti yaa u badel iscaya dheh asoo iscaya ah nuuna towkiid la xariir iscayana saas weeyaan ficilkan haddayna nuuna towkiid la xariir lahayn alifka waa la goy lahay isca keligeeda la dheh ficil amar mabniyun calaa xadfi xarfi lcila liana alamra yubnaa calaa maa yurfacu bihi mudaaricuhu qaacida guud waa ogow marka ficilkii hadduu godanayaa lagu yiri oo alifka ku jiranay hadduuse godanayo waxaan ya ahayn ama waaw ahayn saddex xaala unbaa imaan karto inuu isim daahir yahay iyo inuu damiir yahay iyo inuu alif yahay hadduu alif noqdo iscayaani a laleeyahay iscayaa dheh hadduu amar yahay iscayaa alifti waa joogtaa haddii uu macnaha yahay maxaan ku iraahdaa mudaaricne hal tascayaani a laleeyahay alifti waa joogtaa marka haddii uu waaw iya waxaan ka ahayn ou godanay faacil u noqdaan aliftii ficilka u dambaysa ya-a loo badelaa nuunu towkiida ya-daas lala xariirinaa faacilkan ama waa qarsan yahay ama alif kadib imaanayso oo yascayaani oo laleeyahay ama isim daahir kadib imaanay saasuu markaasuu wuxuu ku yihi waxdifhu ficilkii waxaad ka goysaa waxdifhu alifki goy min raafici haatayni labadan aan kuu sheego hadda khayralyaa walwaaw aniri iri maxaa ya iyo waawda maxaa xukumkoodii ah haddii ficilkii alif ku jiran yahay waaw iyo ya midkoodna ou goto alifti gooy ayib waa goyna alifti markaasaa lyidhi washaklu mujaanisun xaraka u egne qufiya fii waawin waa yaa yaad iyo waawgiina xaraka ayaga lamid ah la dul saaray naxw mithaalkeeda ikhshayin yaa hindu hindoy cabso bilkasri la akri ya-da lahoos dhigo wayaa yaa qowmu qowmayu ikshawun cabsada wadmum god oo waawdi god waqis ugu qiyaas qaada musawiyan adoo ekeynaysid waa kaasa marka ficilka aakhirkiisa ikhshaa alifti waa la gooy yakhshaa bay ahayd alifti waa la gooy alifti markii la gooyay ya-dii faacilka ahayd oo in reebnaatay la rabay maanta waa lahoos dhigay sababta oo loo yeelaya waxa waaye in la gooyay ahayd waxaan loo goyn karin laysa hunaaka maa yadulu calayha lianna fatxa shiini tadulu hadihi alfatxa cala alif almaxduufa haddii la gooyo ficilka inuu muctal bilif ahay inuu bilwaaw ahay bilyaa kala garan maayo ficilka muctal bilwaawi haddii laga gooyo laamtiisa damaa la reebaya oo hal yaqzunna alaleeyay ayaa yaa zayduna markaasaa la yidhi bilkasri yakshin yaksha yakshayin yakshayinna iyo yakshayin waa labadii nuun waay wayaa qawmi wayaa qawmu wayaa qawma waa ti munaada mudaaf ilaa yaa ilmutakalim waa yaa qawmi ay asalkeedii yahay ikhshawun wadmum god waawgi in la gooyay ahayd maanta waxaan loo goynaynin liannahu fatxa waawdi ka horayso haddii la gooyo ikhshan la yidhaahdo wax tusinaya inay meesha alifka maqan tahay in waaw maqan tahay lama ogaanay marka qiyaas musawiyan xaalata ah wixii lamida adoo ah la ekeynaysid intaas waaye hadaad u fiirsatidna amhilada oo ay musanifiinta u sheegeen iyo qaacidada way isku kaa keenaysaa laakiin tafkiir yaray u baahan tahay markaasuu musanifku wuxuu iri walam taqac khafiifatun bacda alif walaakin shadiidatun wa kasruhaa ulif wuxuu ku leeyahay walam taqac ma dhicin khafiifatun nuunu tawkiid oo fudud bacda alalifi ma dhici karto laakin shadiidatuna dhacdo wa kasruhaa in la hoos dhigane ulifa waa la ogaaday hadal aan hore soo sheegno haddana musanifka soo celiyay nuunu tawkiid ficilka haddii uu alif goto ficilkii saxiixay la soo qaado ficilkii tadribu tadribu ahay hadduu alif goto muxuu noqonaa tdribaani ydribaani idan tdribaani ydribaani ficil mdaaric marfuuc bthubuut nuun wاlif faacil amhilaة اkhamsa waay tadribaani asoo saase haddii nuuni towkiid la xiriirsato nuunta ficilka lagu goday waa la goynaa litawaali amhaal karaahiyata tawaali amhaal waay ayib maxay noqotay markan hal tadribaan hal tadribaana ile nuunu tawkiid way kordhignaa jirtay weligeedba fiiri hal tadribanna hal tasmacunna hal tadhabinna nuunu towkiid waa kordhigan tahay ficilkii marka wuxuu noqonaa hal tadribanna saasay noqonaysa markaasaa waxaa lihi nuunu towkiidkaas oo kordhigan ha la hoos dhigo tashbiihan binuuni rafci ficilkii la gooy nuuntii laga gooy isoo lagu shabaha la hoos dhigo hal tadribaani ay noqotay kow markaasaa waxaa la yidhi ayadoo hal tadribaani ah nuuntaas nuuna towkiidoo thaqiilada khafiif lagama dhigi kara meeshaan oo maxay noqonaysa hal tadribaan lama dhahayo hal tadribaan lama dhahayo sababta waxa weeyaan hal tadribaan haddii iltiqaau saakinayn waa nuuntii towkiidka khafiifada ahayd iyo iyo aliftii oo reebanaa kulmay marka iltiqaau saakinayn lama ogolayn nuunu towkiidda thaqiila waxaa loo ogolaaday labada nuunna haba ahaaday mid hore ha reebnaatee laakiin waxa fududaynaya iltiqaau saakinaynta nuunta dambe oo xarakaysan tadribaani walaa tatabicaani marka nuunu tawkiid hadday khafiifa tahay bacda alif ma dhici karto saasaa laleeyahay walam taqac ma dhicin khafiifatun mid fudud bacda alalifi alifta haddii faacil tahay oo tadribaani ay tahay mid khafiifa gadaashiis inay timaada lama ogolo laakiin shadiidatun mid shidana la ogol yahay kow wa kasruhaa in lahoos dhigana ulifa nuunu tawkiid weligiis kordhignagaa jiray hadday alifka dib dhacda ayada waa la hoos dhigaa hal tatabicaani saasaa laleeyahay marka nuunu tawkiid oo khafiifa waxaa loo diiday waxaa waay iltiqaau saakinayn oo xun baa imaanaya kow nuunu tawkiid alkhafiif waxaa noo imaan doonto ficilka haddii faacilkiisa nuuna niswa u noqdo haddana nuunu towkiid khafiifa lama ogolo ayib mida kale waxaa noo imaan doonta nuun tawkiid اkhafiifa qabla saakini waa la xadfaya haddii iltiqaa saakiniin ay la kulanto mida kale waxaa noo imaan doonta nuun towkiid اkhafiifa waxay la siinaa xukmu tanwiin fi lwaqfi markii la gaaro intaba way noo imaan doonta afar axkaam ay nuun tawkiid leedahay hadday alifka dib dhacdo nuun tawkiid alkhafiifa lama ogolo nuun niswa haddii ay kadib dhacdana lama ogolo nuun tawkiid alkhafiifa ayib waxaa lamid ah eh, nuunu tawkiid alkhafiifa haddii iltiqaau saakiniin la kulmo oo isim al ku jirta ay timaado waa la xadfaya sidaas oo kale nuunu tawkiid tucطaa fi lwaqfi xukma tanwiini taasna waa noo imaan doontaa hadda hadda midaan la iska fahm markaasuu uri wa alifan zid qablaha muakida ficla ilaa nuuni linaathi usnida ficil haddii nuunan inaas ou la xariiro fiiriya ficilka idrib asoo ah hadda idrib anta eh, markii uu yahay idribaa antumaa idribuu antum idribna antum saasay noqonaysaa idribna ficilka kaas u ah wزid ziyaadi alifan ziyaadi qablahaa qabla nuuni towkiid muakidan xaal aa tahay mid adkaynay ficlan ficil hadaad ku adkaysid ficilko usnida loo tiri ilaa nuuni inaafi dumarka nuunkoodi ficilka haddii nuunu niswa ou galo ama maadmaama ha ahaado maxaan ku irahdaa amar ama mudaaric maadigan awalba nuunu towkiid la gelinaynin nuunu haddii ficil ou faacilkiisa nuun niswe yahay ou garo labada sidii saddexdii nuun ay u xariirsanin alif kala dhexdhig dhig fiiri idribna ay ahayd idribna ayadoo ah haddii nuunu towkiid lala xariiriyo idribnanna haddana waxaan soo sheegnay ficilkii min amhilati alkhamsa ahay markii la godaay nuuntiisa in loo xadfayo liajli nuuni tawkiid karaahiyata tawaali amthaal haddii hadda nuuntan aan idhaahdo idribnanna nuuntan nuun la goy kara maha faacil waay ayib maada nafcal ma saddexdii nuun maan meesha ku baaqi yeelnaa mase nuuntii faacilkan goynaa labadiiba ma suurogeli karto markaasaa waxaa la yihi siday saddex nuun u xariirsanin alif dheeraad iska soo qaado min jeybika alifti markaa soo qaadatid nuunu niswihi iyo nuunu tawkiidi alifka dhexdhig maxaad leedahay markaan idribnaani idribnaani aada leedahay ayib hal hal yadribna yay ahayd mathalan hal yadribna alhinda hal yadribna yaa hindaatu hal tadribna yaa hindaato dheh ficilkii mudaaric tadribna ay ahayd moogtahay tadribnaani aada leedahay tadribnaani nuunu tawkiidkii kor dhignay waa lahoos dhiga keli ah marka waa zid ziyaadi alifan alif ziyaadi alif oo dheeraad ah waay qablahaa qabla nuuni tawkiidi idribnaani hadda fiiri nada damboyso waa towkiid alifaa laga hormariyay laakiin waa gorma muakidan <clears throat> xaal aad adkaynayso ficlan aad taakiidinaysaa ficilkoo usnida loo tiiri ilaa nuuni linaathi nuunta dumarka ayaa faacil u ah hadda ficilkan idribna haddaad tiraahda ficilka idribna waa musnad wa nuun musnad ilayh faacilka musnad musnad ilayhi ah marka ficilkana musnad waa ah. marka kaasaa lagu sheegay idribna ay ahayd nuun la xariiri idribnana saddex nuuna xariirsaday alif kala dhexdhig idribnani intaas keli awa ayib waxdif khafiifatan lisaakinin radib waxdif khafiifatan lisaakinin radif wa bacda gayri fatxatin idaa taqif waxdif xadaf khafiifatan nuunu towkiid oo fudud lisaakinin liajli saakinin u xadaf saakinkoo radifa ayada dib galay wa bacda gayri fatxatin waxdif haddana xadaf bacda gayri fatxatin fatxa waxaan ahayn gadaasheedna xadaf idaa taqif haddaad isku istaagaysid laba masalo oo nuunu towkiidku gaar a ah waay mas'alada hore waxdif khafiifatan lisaanka radif intaa horta aan garanno ficilkii fiiriya idribna yuu ahay ficilkii amar idrib asoo ah nuunu towkiid la xariiri haddii nuunu tawkiid ay thaqiilo tahay idribanna yaa muxamed dhishkaal ma laha nuunu tawkiid oo thaqiila kama hadlayno nuunu tawkiid oo khafiifaan ka hadlaynaa idrib asoo ahay nuunu towkiid khafiif la xariiri idriban ou noqday ayib waa saxwa idriban ficil amar mبنiي على الفتح لاتصاaله بنون التوkيد والفاaciل ضمير مستتر وجوب تقدير أnت ونون التوkيد xرف لا محل له من العراab ayadoo saas dribna idriban asoo ah idriban asoo ah الرaجuل mafcuul ugu dhig markaan أول waxay ahayd idrib الرaجuلa ficli faacili mafcuul ficilkii marka idriban ou ahaa asoo idriban ahaa الرaجuل mafcuul ugu dhig maxaa kulmayo hamzadan oo arajul ku jirto waa hamzatulwasli laamta ka dambaysaa lagu dhawaaqa laamtin waa reeban tahay idriban ficilkii oo amarna nuuntii aakhirkiisa nuunu towkiid khafiifa ku jirto waa reeban tahay fiiri marka maxaa kulmay iltiqaa saakinayn saas markay dhacday ixdif nuuna tawkiid alkhafiifa idriban ay aheeda nuunti goy ficilka sidiisa ku baaqiyeel maxaad leedahay markaan idriba arajula idriba arajula idriban uu ahay moogtahay nuuntii reebanayd iyo laamtii reebanayd marku nuuni tawkiidka goy nuuni tawkiidkine haba lafdiga hala gooye macno ahaan waa joogtaa leesh ficilkan amaroo aakhirkiisa kordhigan tahay waxay tusinaysaa nuuni tawkiid inay meesha ka maqan tahay haddiina saas ahaan lahayn ficilka waa la hoos dhigi lahay idrib irajula alla dhihi lahay maanta maxaa loo yihi idriba rajula maxaa loo yihi ana hunaaka nuunan litawkiid nuunan hiya nuun tawkiid اkhafiifa maxduufa idriba rajula waxdif gooy khafiifatan mid fudud nuun tawkiid haddii nuunta nuun tawkiid thaqiila ay tahay idriban idriban idribana rajula iltiqaau saakiniin ma laha idribanna labada nuun mida daba waa kordhigan tahay hadday taas kordhigan tahay marka eh, laamtia lagu reebaa idribna idribanna idribanna rajula idribanna arajula alale nuunta hadii ay thaqiilo tahay laakiin mida ishkaaliya ka imaanayso waa mida khafiifada waxdif xadaf khafiifatan mid fudud lisaakinin liajli saakinin uxadaf saakinkoo radifa dib ay ka dib dhacay mithaalkaas waxaa ka mid ah lyidhi qowl shaaciri laa tuhiina alfaqiira calaka an tarkaca yowma wadahru qad rafacah kalaam aada u xikmo badan waa waxaa la leeyahay laa tuhiina alfaqiira faqiirka ihaanaysanin callaka waxaad mudan tahay an tarkaca yowman maalin inaad u rukuucdid waalxaal addahru qad rafacahu zamankana ou koryeelo waa nin jaahili a ah waay zaman wax ma rafciyo ilaahay baa wax rafciyo koryeelo laakiin asiga waagaas nin iska jaahil a ah weeyaane wuxuu iri ninka faqiirka ha ihaanaysanin waxaa dhici karta maalin isu tawaaducisado adigood oo hoos isu dhigaysid asigana tanaad inuu noqday marka uu kaa sara maray marka ficlan waxaa dhici karta e, xaqiiqa ahaana saas waayo oo nin faqiir ha ihaanaysanin e, waxaa dhici karta maalin inaad adiga wax ka barid ilaahayna asiga u kor yeelay marka fiiri laa tuhiina alfaqiira buuri haddii ficilkan nuunu towkiid ay ku jiri lahayn laa tuhiini alfaqiira ala dhihilay liana alasla min altakhalusi min ictiqaa'i saakinayn liana alasla fi altakhalusi min ictiqaa'i saakinayn huwa alkasr qum ay ahayd qumi leyla yaad leedahay bismi illaahi alraxmaani araxiimi wax dhan kasraa u asal ah ficilka asalkiisa wuxuu ahay laa tuhiinan alfaqiira marka al baa kadaba timid nuuna tawkiid khafiif waa la xadfay ubqiyat alfatxa cala alficli lidalaalati cala ana hunaaka ficla maxduufa ayib markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahy meeshaan waxaa noogu xigto w bacda gayri fatxati idaa taqif wa bacda gayri fatxatin idaa taqif macnaheeda maxaawa nuuni towkiidkii ficilkii ay ku jirtay haddii uu madmuum yahay aakhirkiisa iyo inuu maksuur yahay aakhirkiisa iyo inuu maftuux yahay saddexdaas kama marno fiiri markaan waxay ahayd idribun yaa zayduuna idribuun waa hadda kii aan soo cellaynaynay idribuu asoo ahay idribuu ficil amar asoo ah mabniyun calaa xadfi nuun walwaaw faacil yaa nuunu towkiidi khafiif lala xariiriyey idribuun ma noqonayso waawdi oo faacilka a ah. iyo nuunu towkiid oo reeban labadiia kulmay eh waxaa laleeyahay waawdi waa la goynaa lidalaalati damatin qablaha idribun ou noqday markaa ayib idribun asoo ah hadda nuunu towkiid muxuu ka dib dhacay bacda gayri fatxatin bacda damma naagtiina waxaa weeyaan idribin yaa hindu awal idribii ay ahayd nuuna lala xariir idribiin ay noqotay yadi waxaa loo gooyey liiltiqaai saakinayn waxaana tusinay kasra ka horeysa idribin ay noqotay marka ayadoo idribun iyo idribin ay noqotay ayib ayagoo saas ah haddii lagu istaaga markaan ficilkaas asiga ah idribin yaa hindu uu ahay awal waayaa hindu yaa la xiriirtay idribun yaa zayduuna buu ahay laakiin asigoo keligiis ah yaa lagu istaagay marka lagu istaago nuunti oo khafiifada aheed waa la goyna idribun nuunti haddii la gooyo idribin nuunteedii haddii la gooyo tilqaa'iyan waxaa imaana meeshii waawdii liayi iltiqaa'i saakiniin loo gooyo waa soo noqonay sidaasoo kale ya-dina waa la mid idribuu iyo idribii ou imaana ficilkii amaro waaw loo tiiriyey oo sidiisa caadiga ku soo noqonay lianna alwaaw fii idribuu walyaa fii idribii waxaa loo xadfay liiltiqaa'i saakinayn haddii nuuntii nuuni towkiid waqaf ay gashay ayada waa la gooy markii ila nuunta waa la gooya markii haddii caliimun xakiimun la yidhahdo ku istaag xakiim nuuntii waa dhacday nuuni towkiid ilan cibaara can nuuni saakina hadii isimka lagu waqfo way dhaci nuunu towkiid marka way way dhacaysaa nuunu towkiid alkhafiifa way dhacaysaa ayib waxaa soo noqonay markan waawdi iyo yadiyaa soo noqonay intaas baa musanifku wuxuu ku leeyahay waxdif xadaf khafiifatan xadaf lisaakin radif wa bacda gayri fatxatin fatxa gadaasheedane wixiin fatxa aan ahayn gadaasheedana xadaf idaa taqif hadaad ku istaagtid idribun ay ahayd waa lagu istaagay nuuntii dhammaan dhacday idribuu ay noqotay wardud u soo celi idaa xadaftaha nuunu towkiidkii khafiif haddaad goysid fi lwaqfi waxaad u soo celisaa maa xaraf soo celi kaana cudima la waay min ajliha ayda daraaddeeda fi lwasli markii la xiriirinay fiiri hadeertaan idribun ay ahayd waawdi waxaa loo waayay liajlihi wujuud nuun tawkiid alkhafiifa ayadii marka waqaf loo xadfay waxaa soo noqotay waawdiyaa soo noqotay intaas le keli aw wardud u soo celi idaa xadaftaa nuunu tawkiid haddaad xadaftid fi lwaqfi fi lwaqfi waqafka dhexdiisa hadaad u xadaftid maa u soo celi kaana cuddima la waayay min ajliha nuunu towkiid اkhafiifa ajligeeda fi lwasli markii la xariirinaya awalkii hore idribun yaa hindu idribin yaa idribun yaa qowmu idribin yaa hindu ou ahaa markii la istaagay oo lagu istaagay nuuntii waxawaay waa dhacday markaasaa waxay noqotay idribuu idribii sideedii horey kusoo noqotay hadda waxaan soo sheegnay wa bacda gayri fatxatin haddii nuuntii ay dhacda bacda alfatxa maxay noqonaysaa waa kana wa abdilanhaa nuuni towkiidii khafiifadeed badel bacda fatxin fatxada gadaasheeda alifan u badel waqfan fii xaali lwaqfi kamaa taquulu saad leedahay fii qifan qifaa aad leedahay fiiri ah ayadoo qif ah qif istaag ayadoo ah nuuni towkiid balgeli haddii nuuni towkiidda thaqiila ay tahay qifanna yay noqonaysaa ishkaaliyad malaha nuun tawkiid khafiifa geli qifan qifan ayadoo ah ku istaag waqaf ka dhig qifaa ayadi lama goyn nuunti maanta waxaa lamid e eh, kaana allahu caliiman xakiimaa hadda fiir haddii caliimun xakiimun la yihahdo nuunti way dhaci xakiim ale nuuntii nuun tawkiid way dhaci khafiifada ahayd haddii eh, la yidhaahda nuunta oo nuun towkiid maaha caliimun xakiim xakiimun nuuntaas waa tanwiin waay tanwiinta way dhacaysa nuunu towkiidi khafiifana nuunta tanwiinta way eg tahay sidii markii caliiman xakiiman ayadoo ahayd haddii lagu istaago caliiman xakiima alifaa loo bedelay nuuntaas oo tanwiinta sidii alif loogu bedelay yaa nuunu towkiid alkhafiifa haddii lagu istaaga qifan ayadoo ahayd qifaa laleeyahy lanasfacan binnaasiyati linasfacaa haddii ay neef kugu qabato lanasfacaa aad leedaha lanasfacan kuma istaagaysid intaas unbaa loo jeedaa waxaan umalaynaa inay arintaas waadix tahay taas axkaamtaas waxay ku khaas tahay nuunu towkiiday ku khaas tahay ayib ah baabu maa laa yansarif asiga aan wax kasii qaadano asarfu tanwiinu ataa mubayina macnan bihi yakunu lismu amkana faalifu الtaaniiثi mطlqa manac sarfa aladii xawaahu kayfa maa waqac wzaa'ida faclaana fi waصfi salim min an yuraa bitaaءi taaniiثi khutim wwaصf asliyu wwasnu afcala mamnuuca taaniiثi bitaaka ashhala walgiyana caarida alwaصfiya kaarbacin wacaarida اlismiya faladhamu اlqaydu likownihi wdic fi اlasli waصfa insiraafuhu munic waajdalu waakyalu waafcى masruufaة waqad yanalna اlmanca wmancu cadli maca waصfi muctabar fi lafdi mathna wthulaatha waukhr wwasnu mathna wthulaatha kahumaa min waaxidi liarbacin falyuclama intaas aan ka qaadana bar ismigii maala yansarifka ah maala yansarif asigoo in yar oo jurco yaraan oo soo hormartay markii aan baab macrifati calaamaati alciraab aan ku jirnay wajura bilfatxati maa laa yansarif maa lam yudaf ou yaku bacda alradif yaan soo niri oo isimka maa laa yansarifka ah waxaa la yidhaahdaa isim markii in la hoos dhiga la rabo aan kasra aqbalaynin ee fatxa lagu hoos dhigaayo wajura jura hoos dhig bilfatxati kordhig waxaad ku hoos dhigtaa maa laa yansarif maa lam yudaf haddaan la idaafaynin aw yaku bacda alradif hadduusan alka daba dhicin oo alaxmed oo kale aan la dhihin marka maanta ismi maa laa yansarifaa lagaa rabaa in lagaa dharjiyo waxaan rabaa markaa inaad yani waxaa la yihahdaa irca samcaka markan waxaa rabaa qofka inuu aada u fikiro xoogaa yar oo tafaasiil ah la gelinaa haddii qaacidadiisa aad fahamtid waad ku durdurinaysaa in allahu tacaala isimka horta laba qayba u qaybsamaa isim mutamakin iyo isim mabni ah isimkii mabniga ahay waan soo dhammaynay adiga waad og tahay oo waxaa lagu soo dhammeeyey mabniyaadka markaan ka hadlaynay waxaan soo sheegnay ina isimkii marna mabni ou noqdo limushaabahati alxarf kashabahi اlwadciyi fi smay ji'tana wاlmacnawiy fi mataa wa fi huna wa ka niyaabati can ficli bilaa ta'ahurin wa kaftiqaarin usila isimka hadduu mabni yahay waxaa la yidhahdaa غayru mutamakin waay xarafuu shabahay walidaalika waa damaa'irtii waa asmaa ishaaraatki waa mawsuulaadkii waa asmaa istifhaamkii wahaakada waa naga soo dhammaaday isimkii mutamakinka ahay alismu اlmutamakin waxa weeyaan huwa almucrab almutamakinkii mucrabkaa laba u kala baxaya mutamakin amkan iyo mutamakin hayru amkan u kala baxaya mutamakin amkan waxaa la yihahdaa alismu aladi yaqbalu aljara bilkasra aw yaqbal اlalif wاllaam kaas waxaa la yihahdaa mutamakin amkan aa la yidhahda midkii oo mutamakinka ah laakiin gayru qaabilin calaa cala alkasri calaa dukhuuli اlkasri aw اlalif wاllaam ayna ku jirin waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa mutamakin gayru amkan wa huwa aladi laa yansarif ha isimka hadduu hoos dhigna aqbalaynin alif iyo laamna ayna macnaha ay ku jirin waxa weeyaan mutamakin oo mucrab ah laakin gayru amkan oo maa laa yansarif a waay markaasaa waxaa lagu leeyahay isimka haddii uu hoos dhigna uusan aqbalaynin alif iyo laamna aysan ku jirin waxa weeyaan waa mutamakin ghayru amkan wa huwa aladii laa yansarif qad ashbaha alficla ficilka isimka markuu mabni yahay xarafuu shabahay hadduu isimka maalaa yansarif noqdana ficiluu shabaha markaasaa waxaa lagu leeyahay ficil hadduu shabaho yumnacu min alismi aladi ashbaha alficla maa kaana yumnacu min alficli ficil maxaan gelaynin hoos dhig ficil ma galo wاlsmu qad khusisa biاljari kamaa qad khusisa alficlu bian yanjazima ana soo dhaaftay ficil isimka waxaa lagu khaas yeelay hoos dhig biاljari wاtanwiini wاnidaa wal wa musnadi lilismi tamyiizun xasal isimkii waxaa weyaan jar a lagu hoos dhigaa calaamaadka alatii yucrafu biha alismu hoos dhig waay ficil hoos dhig ma galo maalaa yansarifkana ficilku xaggaas kala mid yaha hoos dhigiyaa laga ilaaliya ko kadalika alficlu laa yunawan amaya kadalika alficlu laa tadkhulu fihi alif waalaam ficil alif iyo laam ma gasho alyadribu iyo alidrib lama dhahayo isimkaa maala yansarifna saas oo kale waay marka waxaa lagu leeyahay alficlu alsmu in kaana mabniya faqad ashbaha alaxruf wa in kaana mucraban laakinahu gayru mutamakin faqad ashbaha alficla fi cilatayni axaduhumaa cadamu dukhuuli alif walaami calayh wthaaniya cadamu qabuulihi lilkasri marka maalaa yansarif inilaaqiisa kaas weeyaan midda saddexaad waxa weeyaan isimka maalaa yansarifka ah wuxuu leeyahay aqsaam iyo amaakin lagu yaqaano beydkan hore aan kuu sheego kadib aan aqsaamtii hore u galno asarfu tanwiinun ataa mubayinan macnan bihi yakuunu lismu amkana asarfu waxaa la yidhaahdaa isimka munsarifka waxaa la yidhaahdaa tanwiinun isim tanwiin wato tanwiintoo ataa yimid mubayinan xaal uu cadaynaya macnan macno cadaynaya macnaho yakuunu lismu isimka uu ku ahaanaya bihi bisababihi amkana mutamakin amkan uu ku noqonaya marka sarfi kaasaa la yihah sarfi waxaa weeyaan cibaara can اtanwiin kulu ismin fiihi tanwiin laysa lidaruura walaa lilmuqaabala iyo tanwiin اlciwad iyo aanan ahayn laakiin tanwiin icraab haddii uu yahay waxa weeyaan isimkaas waa munsarif wa huwa almutamakin amkan a la yidhaahda asarfu sarfigii yani sarfi waxaa weeyaan isimka munsarifka ah tanwiinu waa sarfigii ataa yimidi mubayinan xaal u yahay kii cadaynay macnan ou cadaynay macnaho yakuunu lismu isimka ou ahaanay bihi bisababihi amkana mid macnaha aada u makansaday you noqonaya markaasuu wuxuu ku leeyahay fa alifu markaan intaan qeybtooda gelin isimka maalaayansarifka ah waxaa la yidhaahdaa isimka maalaayansarifka ah kulu ismin fiihi cilataani min cilali tascin aw cilatun waaxidatun taquumu maqaama alcilatayni marka isimkii carabiga maalaayansarifka ahaa oo dhan baa laguu soo kooba markaasaa waxaa la yidhi tacriifkiisa waxa waaye kulu ismin fiihi cilataani min cilalin tiscin sagaal cilo ka mid i eh, aw cilatun waaxida taquumu maqaama alcilatayni cilaltii marka waxaa lagu jamciyey qowl naadimi ijmac wasin caadila annif bimacrifa rakib wasid cujmatan falwasfu qad kamula abyaad badanaa lagu jamciyo kala duwan laakiin beydkaanaa ugu gaaban shayga kulamaa uu gaaban yahay yuu ku fiican yahay marka maa fiihi cilataani farciyataani min cilali tascin aw waaxidatun minha taquum maqaam alcilatayni fiiri markaan ijmac waxa waaya siiqatu muntaha aljumuuc wasin wasnu lficli caadilan alcadlu anith taaniith bimacrifa calamnimo rakib tarkiib masji zid ziyaadatu alif wannuun xujmatan alcajamiya falwasfu qad kamula sagaalka intaas weeyaan marka intaanan sagaalkan ku gelin waxaa la yidhi ism maa laa yansarif maa fiihi cilataani farciyataani aa la yidhi mathalan hadda axmed oo kale maa laa yansarif waay axmed labada cilo oo ku jirta haddaan ku fahamsiiyo hadhow taqiisu calayha hayraha axmed laba cilaa ku jirtaa layidhi walidaalika mamnuuc min alkasri oo lama dhahay marartu biaxmedi lama dhahay tanwiinna waa ka reeban tahayoo ra-aytu axmadan lama dhahay axmada a ayib saas aydoo ah yaa waxaa lagu leeyahay isimkii oo saasa laba cilaa ku jirto labada cilo maxay tahay cilada koobaad waxaa weeyaan waxa weeyaan calamnimada waay axmed waa calam min alaclaam ah oo hadda ismun yucayinu lmusamaa eh, aan hore ku soo niri isimka haddii musamihiisa ou magacaabo calaamuhu ka jacfarin wakhirnaqa wa qaranin wa cadanin wa laaxiqin calam waa axmed calamta kown ismi kownuhu calaman cila waayo liannahu mukhaalifun liaslihi isimka marka hore isim oo dhan waxaa u asli nakira ila fi asmaaءi اllaahi wa sifaatihi laakiin fiiri qofka markii la dhalayo maalinta la dhala kadibaa loo magac bixiyaa dadka haddii marka qaarkeed canuga calool ku jiro laiska magacaabo waxaas war jira ma ah laakiin waxa weeyaan asalkii ictibaarka magaca wuxuu bilaabanayaa bacda walaadatihi ima fi lyowmi asaabici aw fi yowmi mawlidihi ma fi mushkila marka alaslu fi lashyaai annakira wiilaa dhashay aa laleeyahay maantaa loo bixinayaa markaas kadib magac marka waxaad leeyahay kownuu saara calaman waa cila farciya a khaalafa biha aslahu oo nakiradii buu ka soo baxay hadda fiir geedaa soo dhashay alaleeyahy hadhowti geedki geedki liinow noqday maxaanku burtuqaalow noqday maxaanku timirow noqday kadib aa loo leeyahay ko midda kale wasanka axmed oo afcal la yidhaahdo markii baabu sarfi aan galnaad ogaan doontahay wasankan afcala afcaasha ku badan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal marka kownu ismi kharaja min awsaanihi lmacruufa ilaa awsaanin yakhtasu biha alficlu ou yaglibu fiiha alficlu cilo kale weeyaan markaasaa waxaa laleeyahay labadaas cilaa laga helay marka ugu horeyso waxaa weeyaan nakira buu ka baxay calama u noqday cilo weeyaan liannahu khaalafa bidalika aslahu thaaniya anahu kharaja min alawsaani almacruufa lilafcaali ilaa awsaanin yakhtasu biha alficlu aw yaglibu fiiha calayha alficlu axmed owsaanta ficilka badana uu leeyahay bay kamid tahay waad ogtihiin akram iyo afcaasha iskale marka labadaas cilo maadaama laga helay yaa waxaa laleeyahay ficilkii wixii loo diidi jiray a diida oo ah alkasra iyo tanwiin labadaba intaas waa loo diida kaas baa marka waxaa weeyaan labadii cilo saas waay min xayث alfahmi waay mid kastana way noo imaa doontaa hadirtan marka ciladaas aad u garatid waxa weeyaan laba laba cilaa ku jirto calamnimo iyo wasfi cillataani takuunaani matbuucayni walaa takuunaani taabicayni sagaalka cillo laba cilaad soo bixinaysa cila oo calamiye ah oo shayga calam inuu noqdo ah iyo cilla oo la yidhaahdo wasfi ah haddii haddii aad tiraa cadshaan waxa weeyaan wasfi waay ninkii waxaad ku sifaysay inuu ooman yahay wasfi waay marka waxaa laleeyahay labadaas cilo ayaga waxbaa ayagaa la raacaa waxma raacaan marka caalamnimadana inta dhigo wasfiyanimadana inta dhigo sifadiina marka sifaadkiina u qeybi waxaa lagu leeyahay saddex maca alwasfi haddii ay ku darsoomaan mamnuuc min asarfi bou noqona fiiriya wasfinimo iyo cadli hadday kulmaan isimkii isimkiio macduul min shay aakhar maca kownihi wasfan mamnuuc min asarfi bou noqonaa waxaa lamid eh haddii wasfinimo maca ziyaadati alif hadday la kulanto mamnuuc min asarfi bou noqonay waxaa lamid eh wasfigii hadduu la kulmo maca wasni lficli afcala oo kale hadduu la kulmona mamnuuc min asarfi bou noqonaa saddexdaas hadihi اcilal الthalaatثa ziyaadaة اlalif wاnnuun iyo wasnu اlficli iyo cadli hadday wasfi ay la joogaan mamnuuc min asarfi bay noqonayan saddex sifa meeshaasaad ku haysata calamnimadii u imaaw isla ayagi soo qaado isla ayagi soo qaado ziyaadaة اlalif wاnnuun maca alwasfi ma ahayne maca alcalamiya hadday la joogaanne cuhmaan safwaan oo kale waaye ayagana mamnuuc min asarfi waaye ko wasnu lficli iyo calamnimo hadday kulmaane haddana mamnuuc min asarfi waaye axmed oo kale waaye alcadlu maca alcalamiya hadday kulmaan cadli maca alcalamiya hadday kulmaan sidii macnaha cumar iyo zufar oo kalewa cumar caamira laga keenay fiiri saddexdii oon hadeertaan hadday wasfi noqdaan ziyaadat lalif wanuun maca alwasf ziyaadat maxaan dhihahda wasnu lficli maca alwasf alcadli maca alwasfi saddexdaas maca alwasfi ay la joogaan mamnuucay noqonayaan ayagii haddii wasfiga laga reebo ziyaadat lalif maca alcalam ziyaadat alif wanuun maca alcalam wasnu lficli maca alcalamiya alcadlu maca alcalamiya ayagii marka saddexdii marna wasfi bay raaceen marna waxay soo raaceen calamnimadii ayaga keligooda lix noqday calamkii wuxuu la gaaryahay markan muanath maca alcalamiya iyo tarkiib iyo cujma isimka hadduu calam noqdo muanath ou noqdo waxa weeyaan mamnuuc min asarfi hadduu isimkii tarkiib masyi ou noqdo calamna ugu darsado mamnuuc min asarfi waxaa lamid e eh, ziyaadat alif cujma eh, eh, ibraahim iyo yuusuf iyo wixii lamid eh isimka cajami hadduu noqdo calamnimo uu ku darsado mamnuuc min asarf intaan calamkay saddexdan ku gaar tahay saddexdii horo oo marna wasfiga raacday saddexa laga tiriyey marna calamkay hadana raacin isla iyagii lixay noqdeen saddexda calamka ogdha dheeraadkeega ku dar oo ah maxaan ku iraahdaa taaniih iyo taaniih bitaa iyo cadli maca alcaalamiya kadalika may calimtaas waa soo dhaaf tarkiib masji iyo cujma sagaal saasay ku noqonayaan saddex oo markii kuwaan raacdana la xisaabayo markii intaan raacdan la xisaabay lixay noqdeen saddexdii calamka oo la dheeraadka ahaa alcujmatu waa aلtaأniiث bالtaa wakadalika tarkiib saddexdaasna waxaa la gaar a calamka lasii dheeraad sagaalay noqdeen sagaalkaasa waxaad ku daraysaa siiqaةu muntaha اjumuuc toban waxaad ku daraysaa almuanath biاlalif hadda muanath bitaa maca alcalamiya yay ahayd laba cilo oo sidoodaba kulu waaxidatin taquum maqaama alcilatayni siiqatu muntaha aljumuuc iyo almuanath biاlalif alifta ama mduuda ha noqoto ama maqsuura ha noqoto asna maa laa yansarif waay kow iyo tobankaas cilo waay mid kastana meesheedayd beyd buu kugu khasisi doonaa musanifka mid kastaba laakiin tartiibkaas ma kugu keenaye waxaa laga yaabaa inuu kala hormariyo kala dib maro marka horta awsaantii jamcu alsmu aladi laa yansarif waxaa layihaha maa fiihi kulu ismin fiihi cilataani farciyataani min cilalin tiscin aw cilat waaxidat taquumu maqaama alcilatayni alcilal tiscu waxa weeyaan waa cadli maca alwaصfi ziyaadat alif wa nuun maca alwaصfi wasnu lficli maca alwaصfi saddexdaas oo wasfiga la joogto haddana calamkay soo raaceen lixay noqdeen saddexdii calamka oo la dheeraadka ahay oo cujmadii iyo tarkiibkii iyo taaniith bitaa saddexdaas ku dar calamkaa la gaar ah sagaal saasay ku noqdeen sagaalkaas waa sagaal cilo waxaa weheliso aw cilaة taquum maqaama اcilatayni wa humaa siiqaة muntaha اjumuuc iyo almuanath biاlif kow iyo tobanka sidaasay ku noqonayaan waxaana lagu jamciyey fii qowli اmusanifi ijmac wazin caadila anih bimacrifa rakib wazid cujmata falwaصfu qad kamula ijmac jamci oo siiqaة muntaha اjumuuca lagala jeedaa wazin miisaan caadilan xaal aad ah tahay mid caadil falayo wasin oo wasnulficliga caadilan alcadlu maca alwasfi alcadlu maca alcalam anith taaniithi taaniithki bitaa ama taaniith bilalif bimacrifa calamiya lagala jeedaa rakib tarkiibkii masjiga ahay wasid ziyaadat lalif wanuun cujmatan cajminimo falwasfu qad kamula sidaas weeyaan ayib marka tacriifkiisa haddaad fahamtid aqsaamtiisana aad fahamtid wuxuu mamnuuc ka yahayna aad fahamtid walimaada munica liannahu ashbaha alficla intaas waa muqadimo waay tafaasiilkoodiyaa lagu galaa markaan fa alifu taaniithi muطlaqa manac sarfa aladii xawaahu kayfamaa waqac waxaa lagu leeyahay fa alifu taaniithi alifta oo dumaraynta ah manaca wuxuu reebay muطlaqan aydoon la kala qaadaynin sarfa aladii isimkii in la sarfiyo xawaahu asiga koobay kayfa maa waqaca kulu ismin fiihi alifu taaniith fahuwa mamnuucu min ataaniithi muطlaqan sawaءa kaana dalika isma limra'ati aw lirajuli nakiratan aw macrifatan mamduudatan aw maqsuura laa farqa alifu taaniith waxay ku jiraan mamnuuc min asarfi markaasuu kuri fa alifu taaniihi taaniidka alifkiisii manaca wuxuu reebay mutlaqan iyadoon la kala qaadaynin sarfa aladii isimki inuu masruuf noqda uu reebay alladii isimkoo xawaahu aliftaas koobay isim kastoo aliftaas ku jiro ay ku jirto waxaa laga reebay inuu masruuf noqdo ee inamaa kayfa maa waqaca marka fiiri alifti maqsuura anaho noqota ama mamduuda xublaa waa maqsuura waay mamduudana xamraa wixii alifka haday hamse ka dambaysa mamduud waay haddii alifta hamse ka dambayn sidii xublaa iyo quswa hadday tahayna maqsuura waay ko calaman ha noqdo ama waصfi ha noqdo xublaa iyo xamraa waصfi waa hadirtaan ayadoo calam ana waxaa kamid eh zakariya fiiri zakariya ism rajul waaye laakiin maadaama alifu taaniih ilmamduuda ay ku jirto waxaa loola dhaqmayaa annahu mamnuuc min asarfi ayib waxaa lamid eh mufrad ha noqdo xamraa hadda mufrad waay iyo xublaa iyo zakariya mufrad wa jamca lamidi jarxa hadaa tiraahd mamnuuc min asarf macrifa ha noqdo ama nakiro dikraa iyo saxraa iyo kulli waa nakiro ama radwa iyo zakariya waa calam kulligeed waxa weeyaan mamnuuc min asarfi saad ku ogaatid xaraf jaargeli waxaad leedahay mathalan marartu bizakariyaa aad leedahay marka albaaw xarfu jar zakariya majruur bilba w calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can kasri lannu ismu laa yansarif wاlmaanicu lahu min asarfi alifu taaniith hal cilo keligeed waay halkaas cilo waxaa loo leeyahay waxay ku noqotay alaslu fi kuli muanahin an yuanaha bitaai taaniith oo faatimatu iyo maxaan ku iraahdaa in lagu taaniihiyo sidaas waay ina taa lagu taaniihiyo in alif taaniih ay noqoto waa cila zaaid awa ah waa mid mida kale waxaa laleeyahay isimka muanath bitaa'i ah axyaana yakhruju can kownihi muanathan ilaa mudakar mathala muslima haddii la yihahda muslim a la dhihi kara daariba daarib marka qaarkeed tadi way ka go-eysa laakiin alifu taaniihi lmamduuda iyo maqsuura weligeed ka go mayso su-aasha laysweydiina waxay tahay alifta mamduudada icraabta waabe ka muuqataabo oo marartu bixamraaa bizakariyaaa a laleeyahay laakiin xubla iyo dhikraa iyo radwa iyo haddii la yidhaahdo oo alifta maqsuura ay tahay icraabta ka daahiri mayso marka sideen u leenahay maala insarif iyo hayru munsarif see loo leeyahay waxaa laleeyahay sidaad zakariya iyo aad u craabtaa loo craaba waxaad leedahay marartu bzakariya bxubla marka albaaw xarfu jar xubla majruur bilba wa calaamatu jarihi waxaad leedahay fatxatu muqadaratu cala alalifi manaca min duhuriha tacadur niyaabatan can ilkasra maalaynsarif inaad craabta la raba ismu laa yansarif walmaanicu lahu min asarfi alifu taaniih lmaqsuura aan kuga celiya xubla hadaad icraabaysid marartu bixubla dheh albaa xarfu jar xubla ismu majruuru bilba wcalaamatu jarihi fatxatu muqadarat cala alif manaca min duhuriha atacaduru niyaabatan can lkasra liannahu ismu laa yansarif wاlmaanicu lahu min asarfi alifu taaniihi اlmaqsuura intaasaad leedahay shuf hadda kulamaa dakhala calayha zakariya almixraaba zakariyaa lmixraabi qiraa'a kale waay hadda fiiri zakariyaaun maxaa loo dhihi waay isimka haddii faacil ou noqdo waa inuu tanwiin qaataa zakariyaa-u keligeed maxaa loo yiri liannahu isimkan xataa fi xaalati rafci icraabta way ka daahiraysaa haddaa tila haadihi xamraau aad leedahay xamraaun ma dheheysi liannahu ismu laa yansarif laakinahu haadihi xamraa haddaa tila xamraa marfuuc wa calaamatu rafci dama daahira baad leedahay laakiin limaada municat min atanwiin lannahu ismu laa yansarif laakiin wuxuu munsarifka isimka maala insarifka uu ka muuqanaya fi xaalati اlkasri iyo tanwiin la-aanta waay marka hadda kulamaa dakala calayha zakariyaau lmixraaba zakariyaaun ilmixraab lama dhihin leesh lama tanwiin liannahu ismu laa yansarif wاlmaanicu lahu min asarfi alifu taaniih baad leedahay ayb taas waxaa hadda uu noo sheegay musanifka waaxida min alcilatayni alatayni kulu waaxidati minhumaa taquum maqaam cilatayn alif taaniih waxay ahayd siiqatu muntaha jumuuc in lagu xiriyo sidaas ay noogaga baxaan wixii hal cilo keligood wax ku reebay ayb markaasuu wuxuu galay athalaatha alatii tamnacu asarfa maca alwasfi wazaaidaa faclaana fi wasfin salim min an yuraa bitaai taaniihin khutim ayib wa zaa'ida faclaana na waa reebay ilan waxaa waaye fa alifu taaniithi muطlaqa manac sarfa aladii buu reebay wa zaa'ida faclaanana way reebeen faclaan labadiisa ziyaado oo alifta iyo nuunta ah fii wasfin xaal ay ku jiraan min an yura wa zaa'ida faclaana fii wasfin salim fii wasfin wasfigoo salima ka nabad galay min an yuraa in la arko khutima in lagu khatimo bitaai taaniith isim kasta oo fiihi alif wa nuun fii aakhirihi wa fi lwaqti nafsihi huwa yadulu cala alwasfi walaa yaأtii muanathuhu makhtuuma bitaa fahuwa mamnuucu min asarf saddexdaas shardi waay isim kasta oo aakhirkiisa alif iyo nuun ay ugu dambeeyaan wasfina tusinayo aakhir muanathkiisana ta aan lagu khatimaynin asna mamnuuc min asarfi waay wa faclaana faclaan wasanka ku yimiday faclaan cadshaan iyo dham'aan iyo rayaan iyo wixii lamid ah waay wa zaaidaa faclaana wixii faclaan labadiisa zaa'idne sarfigi way diideen fii wasfin xaal ay ku sugan yihiin ayagoo wasfina tusinay wasfigoo salima nabadgalay min an yuraa in la arko khutima in lagu khatimay muanathkiisa bitaai taaniithin lagu khatimay fiiriya waxaa lagu leeyahay sakraan cadshaan dham'aan khadbaan waa wasnu faclaan waa mudakarki maxay horta ku tusinaysaa kow horta alif iyo nuun zaa'id ha ku jiro liannahu laysa min asaaliibi lugati alcarabiya an yaatiya alismu fi aakhiri alif wa nuun waa awsaan la yaqaano macruuf awaay marka kownu lismi khutima bialifin wa nuunin zaa'idatayni calaa asli اlkalima hiya cila binafsiha ayib nuqdo waa nuqdada labaad kownuhu yadulu cala alwasfi isimka aslan waxaa weyaan inuu daata tusiyo macno inuu tusiyo ma ahayn hiya cilatun ukhraa falidaalika munica min asarfi bishardi an laa yaatiya muanathuhu calaa faclaana oo taa u taaniis aan lagu khatimin marka waxaad leedahay marartu bisakraana bicadshaana biqadbaana bidam-aana saasaad leedahay leesh yani waxaa lagu leeyahay isimkan asigaa markaad tirahdid marfuuc majruuru bilfatxa niyaabatan can kasri liannahu ismu laa yansarif wاlmaanicu lahu min asarfi alwasfiyatu wa ziyaadatu lalif wannuun fi aakhirih cilowa isim kasta idaa dala calaa wasfin wa kaana fi aakhiri ziyaadatu alif wannuun aw kaana fi aakhiri alif wannuun zaa'idatayni yajibu an yumnaca min asarfi min الtanwiin wa min alkasri marartu bcadshaana w bisakraana aada leedahay marka لأna muanaثahu fiiri sakraan muanaثkeeda maxaa wa sakraa cadshaan cadshaa dham'aan dham'aa khadbaan khadbaa muanaثki ta ma wato alifaa lagu khatimay muanaثkiisana maa laa yansarif waaye oo khadbaa iyo cadshaa waa alifu taأniiثi اlmaqsuura sidii xubla ay la xugum tahay mudakarkeedana waa mamnuuc liziyaadati alif wanuun fi aakhirihi intaas yaa lagala jeedaa laakiin idaa jaaa wasfu lmudakar calaa faclaan wa jaaa alwasfu min annisaa calaa faclaana bitaa fa inahu laa yakuunu mamnuucan min asarf waxaa lagu mithaaliyaa mathalan nadmaan nadmaan ninka macnaha ninka ninka la fadhiisto ama ninka cabitaanka khamradi waxaan ku badan nadmaan faclaan waaye laakiin muanathkiisa waxaa weya nadmaana nadmaanatun taca lagu khatimay marka waxaad leedahay marartu binadmaanin aad leedahay maala insarif ma ah munsarif waa lidaliil nadmaan ziyaadatu alif wa baha ku jirto wasfi tusiyo oo ninkaa dee yani aladi yudaawimu calaa shurbi اlkhamri asalkeeda loo bixi laakiin ninkii ninka la fariista xataa waa la yihahda maadaama muanathu yati calaa yaأti makhtuuma bitaai taaniih nadmaana waxa weeyaan mamnuuc min asarfi ma ah wa waxa waaye waa isim munsarif waxaa lamid e eh, sayfaan lianna muanatha sayfaan ninka dheer waaye sayfaanatun aa naagti laleeyahay ninkiina marka marartu bisayfaanin alaleeyahay waxaa lamida ah alyaan iyo wa alyaana alyaan ninka oo futada weyn le a la yidhaahda alyaa laga keenay alyaan alyaan hadda maalaayansarif lagama dhigayo liana muanathahu alyaanatun tacaa ku jirto khulaasat lqowl haddii isimkii wasfina ku tusiyo aakhirkiisa alif iyo nuun zaaidana ay yihiin mamnuuc min asarfi weeyaan liajli haatayni alcilatayni wasfiyada asalka isimka inuu calam daatiga ku tusiyo waay ziyaadadana waxa waaye waa cilo kale waay laakiin cuthmaan aa noo imaan doona hadirtaan iyo safwaan iyo wixii lamid cuthmaan waxa weeyaan alif iyo nuuna aakhir ka jirta laakiin wasfi kuma tusina calamnimo ku tusina ayadana cilo kale waa gadaalay nooga imaan doonta wa asliyu wa wasnu afcala mamnuuca taaniithin bitaaka wa wasfunna waa reebay manacadiyay ku wada cadfan yihiin wa manaca waa reebay wasfun asliyun wasfi asli a ah, io wa wasnu afcala maca wasni afcala ase hadduu la jirana mamnuuc min asarfi waay mamnuuca taaniithin xaal uu yahay taaniidkiisa mid la reebay bitaa lagu taaniithiya ka ashhala weeyaan wuxuu ku ida kadalika waxaa lamidi min alawsaafi alatii tamnacu sarfa an yadula اlismu calaa wasfin asliyin ko wa an yaأtiya calaa wasni afcala wa an laa tukhtama muanathu bitaai taaniih kii hore unbuu ku ag dhow yahay markaasuu ku yidhi wamanaca wasfunna waa reebay wasfi wa asli a io wa wasnu afcala maca wasni afcala haday isla kulmaan isimkio wasfi ku tusiye maca wasni afcala mamnuuca taaniithin xaal uu yahay afcalada taaniith mid lagu mamnuuca taaniithin mid la dumaray mamnuucdiisi ay tahay bitaa-in lagu dumaray na waa lamid wa wasfuna waa reebay asliyun asliya ah. wa wasnu afcala maca wasni afcala mamnuuca taaniithin xaal uu yahay afcaladaas taaniidkiisa mid la reebay bitaa in lagu taaniithiyo ka ashhala oo kale waay khulaasaة اqowl waxa waaye إida jaaءa اlsmu calى wasni afcala wa dala maca dalika calى اlwaصfiya walam yaأti muanaثuhu makhtuuma bitaaءi الtaأniiث fahuwa mamnuuc min الsarfi sidaasaa laleeyahay waxaa kamid eh mathala axmar iyo aswad iyo asfar waxa alwaanta ku tusinaya o dhan baa kamid waxaad leeyahy marartu birajuli axmara fiiri axmar waa sifo weeyaan gaduudaad ku sifaysa akhdar aswad abyad asfar hadda wasankii wuxuu ku yimid afcala wa wasnu afcala waaye maca daalika yadulu cala eesh cala alwasfiya abyad cadaan aswad madow akhdar cagaar axmar gaduud asfar yani waa kaas wuxuu ku tusinayaa midib wasfi waaye marka isimkii haddii afcalana ku yimaado wasfina ou ku tusiyo mamnuucu min ataaniith marartu birajulin axmara fiiri birajulin axmarin ay had axmar waa sifo rajul ay raacday rajulkii ay raacday waa hoos dhigna anagana waxaan soo nirigay eh, fa awliyanhu min wifaaqi alawali maa min wifaaqi eh, nactu wali waxa weeyaan sifada mawsuufkeeda icraabta ka raacda axmar hadday wartaan marka waxaa lagu leeyahay marartu birajulin waa jaari majruur axmara sifatu lirajul wa sifatu lmajruuri majruur wa calaamatu jarihi اfatxa niyaabatan can kasri liannahu ism اllahi yansarif wاlmaanicu lahu min asarfi wasnu اlficli maca alwasfiya ama alwasfiyatu wa wasnu اlficli wasfigaas ou ku tusiyey iyo kownuhu calaa wasnin yakhusu اlficla ama yaglibu calayhi yaa cilo noqotay marka axmed way ka duwan tahay axmed wasn ficli axmer isla leeyihin lakin caalamnimo w axmed kana wasfinimo wa ayib fiiri marka muanathkeeda maxay noqonaysaa axmar iyo abyad iyo aswad iyo muanathkeeda ta laguma khatimayo axmar xamraa akhdar khadraa aswad sawdaa abyad baydaa baydaaa ladati lishaaribiin fiiri marka waxa weeyaan muanaثkiisana waa mamnuuc min aلsarfi lialifi aلtaأniiث اlmamduuda isimkan afcal ku yimido wasfiga tusiyey asagana mamnuuc min aلsarfi lilwasfiyati wa eesh wa wasn اlficli marka maxaa la yihi mamnuuca taأniiثin asoo aan la dumaraynaynin bitaa'in ta'na aan lagu duma haddii laakiin hadda lama dhahay axmar muanafkeeda axmaratu ninka mubtadi markuu yahay oo laysa cindahu tadawuq waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo marartu birajulin aswad wa bimra'atin aswadatin inuu yidhaahda iska dhici karta laakiin sax maaha axmaratin aswadatin ma jirto ayib laakiin haddii muanathkii ta lagu khatimayo way ka duwan tahay waxaa tiri armal oo kale ninka markuu garoobka yahay waay marartu wa bimra'atin armalatin aa laleeyahay maadaama muanathkiisa ta lagu khatimay wasanka ficilka afcal ku yimide walow kaana yadulu cala alwasfi annahu laa yakuunu mamnuuca min asarfi liajli kowni majii'i maxaan ku iraahdaa muanathihi makhtuuma bitaai taaniih armalatin yaa laleeyahay ayib marka wuxuu ri musanifka wasfun asliyun wasfi asli ah waxaa laga fahmay wasfiga haduu caarid yahay waa kana saa kaaga hadlay wa alqiyana caarida alwasfiya ka arbacin wa caarida alismiya faladhamu lqaydu likownihi wudic fi lasli wasfan insiraafuhu munic waajdalu waakhyalun waafca masruufatu waqad yanalan manca wuxuu ku yihi wa alqiyana tuur caarid alwasfiya wasfinimada mideeda soo dirisay haddayna asal ahayn oo mid gadaal ka timid ay tahay iska tuur ka arbacin oo kale waay wa caarid alismiyana tuur hadda fiiri arbac sifayaa ayaa la gelin waxaad leedahay marartu bimraa biniswatin arbacin hadda arbacin sifay noqotay oo niswa lagu sifeeyey laakiin waxaa lagu leeyahay sifadan sifa taarica weeyaan laakiin asalkeeda ismun licadad oo waaxid ithnain thalaatha arbaca iska aheeda waa isim cadaday ahayd iyadoo isim cadad aheed baa inta lasoo qaaday ah wasfinimo oo deg deg ah ayaa la siiyey marka cibaaradaas taas macno male wasfigaas hadduu caarid yahu asli ahayn ee gadaal uu ka soo diriyo gadaal ka yimiday waxa weeyaan mamnuuc sarfi lagama dhigaayo sarf masruuf waay oo marartu biniswatinaan soo maray arbacin aad leedahay waa hoos arbaca dhihi maysid wa alqiyana tuur caarid alwasfiya wasfinimo mideeda soo dirsoo gadaal ka timid oon asli ahayn ha ictibaarinin oo isimka ha uga dhigin mamnuucu sarfi ha uga dhigin ka arbacin weeyaan sidaasoo kale wa caarid alismiya isminimada mideeda soo gashana tuur fiiri arbacadaas wasfigeedana caarid waayahay taa u waa gelaysaa oo arbacatin aad dhihi kartaa tana waa gelaysaa muanadkeeda waa la tuura ayadana ayib wa caarida alismiyana tuur faladhamu alqaydu oo xerag ah likownihi fi lasli wadica loo dejiye wasfan xaal u yahay insiraafuhu munica inuu masruuf noqdo waa la diiday adham awal waxaa la dhihi jiray sidiisaba adham waxa madow waay fiiriya asigoo madowga loo isticmaali jiraa maanta xerg oo xerkaha kamid eh xerkaha naftigooda oo dadka baadiyaha ay wax ku xertaan deere iyo maxaan kura cayn iyo waxyaalo badan uu kale leeyahay magacyaal carabtana sidaas oo kale wa marka asalkiisi waxa waaye adham madow waay asalkiisi wasfi u ahay markaasaa wasfiga inta laga tuuray baa ah xerkaha wax lagu xertay kamid mid kamid ah iyaa lyiri aan kugu xera aw cadani biladahimi waatii aan beydan soo dhaafnay marka cagsi waa sidee arbacin cagsigeedii shay wasfi ahay oo calam laga dhigay wuxuu ku leeyahy calamnimadan gadaal ka timad ha fiirinine wasfinimadii hore u ictibaari marka adham waa afcal wasfi horena waa haystaa sidii axmar oo kalau noqday mamnuuc min asarfi dhe markaan waxaad leedahay la laarbitanaka bixablin adhama saasay asalkii ahayd oo madow hadda xabligii baaba magac loogaga dhigay la arbitanaka biadhama aad leedahay xerigii oo la dhihi jiray adhaman kugu xeraya marka faladhamu oo alqaydu xerag ah likowniga asiga ahaanshadiisaoo wadica loo dejiyay filaswi laswi wasfan inuu ahaado awgeed insiraafuhu in la sarfiyo oo kasra lagu hoos dhiga munica waa la diiday aslinimadia loo fiirina calamnimadaa soo dirisa lama fiirinay markaasuu yihi wa ajdalun wa akhyaru wa afcaa masruufatun waqad yanalna lmanca wa ajdalun iyo wa akhyalun iyo wa afcaa masruufatun waa la sarfiyey waqad yalana almanca in mamnuuc sarfi laga dhigana waa la arkaa ayib intan waxa weeyaan musanifka hadda wuxuu ku leeyahay wa ajdalun ilaa aakhiriha ajdal waxaa lagala jeedaa gorgorka magaciisa waa akhyalna waa shimbir magaciis kale afcaana waxaa waaye abeesadii magaceedii marka magacyaal waay fiiriyaa marka wasan afcalay kuwada yimideen ajdal akhyal afca wasan afcalay ku yimideen laakiin awsaaf ma aha macrifana ma ahanoo magac oo macnaha hal xayawaan uu leeyahay ma laha shimbirka dhan waa rajul iyo imra oo kale limidii nakiro waay marka waxaa lagu leeyahay ajdal iyo akhyal iyo afca wasnulficli way haystaan laakiin aclaam waxa weeyaan waa nakiraad waay wasfi ma ah xayawaankaasay magac u yihiin sidaas daraaddeed yaa waxaad leedahay mamnuuc min asarfi ma ahane masruufa waaye oo waxaad leedahay nadartu ilaa ajdalin yankabu calaa fariisatihi ajdalin aad leedahay wa nadartu ilaa akhyalin waa ismun liطayr akhyalin yuxalliqu fi ljawi akhyalin waa hoos dhigaysa wa waxaad leedahay kaadatnii an taldaqanii afcaa ama wawatitu calaa afcaa majruur bicalaa wa calaamatu jari kasra muqadara cala alif manac min tacadur laakiin maalansarif ma ah markaasuu ku yiri wa ajdalun wa akhyalun wa afca masruufatun mid la sarfiyo waay waqad yaralna almanca in maalayasrif laga dhigana waaba dhici karta waqad yaralna inay gaaraana dhici karta almanca oo maxaa keenaa laleeyahay inay mancigaas ay gaaraan waxaa luleeyahay geedahan wasfi ayba tusinine laakiin bacd annaas yatakhayaluuna fiihi macna alwasfiya oo ajdalkii waxaa laga tasawaraa bimacna alquwa liannahu sakriga waxaa lagu yaqaanaa awood akhyalkane bimacna takhayul watabakhtur inuu yani xayawaankaas oo shimbirtaas inuu garbihiisa kala faydayo uu kufaanayo yaa la tasawuraya afcaana bimacna alkhubthi markii wallahi inaka rajulu afca haddii lagu yihahdo nin aada u xunaa tahay waa marka dadaa waxay leeyihiin sax bahasha nakiraadu waa wasfi ma ah laakin qad yutakhayal macna alwasfiya wabitaali yuusiluuna ilayha bilmanci oo waxaa leey maala yansarif ha laga dhigo nadartu ilaa ajdala wa wa nadartu ilaa akhyala wawatitu calaa afca maala yansarif ha laga dhigo dadaasaas qabaan laakiin waqad oo ficil mudaaric la geli waxyar weeyaan wa mancu cadlin maca wasfin muctabar fii lafdi mathnaa wa thulaatha wa ukar wa wasnu mathnaa wa thulaatha kahumaa min waaxidin liarbacin falyuclama wa mancu cadlin cadligii inuu sarfigii reebo oo maca wasfin la jiro muctabarun waa mid la ictibaarsiiyo fii lafdi mathnaa ayaa lagu ictibaarsiinaa iyo wa thulaatha iyo wa ukhar wuxuu ku leeyahay isimka haddii uu yahay macduul min gayrihi iyo maca alwasfiya laba cilo waa mamnuuca min asarf mathalan hadda fiiri mathnaa oo kale ka soo qaado mathna haddii oo la yidhaahdo mathnaa jaa-uu mathnaa mathnaa haddii la yidhaahdo ama jaa-u mathna hadii la yihahdo ithnain ithnayna asalkeeday ahayd ithnain ithnayna inta la bedelaa mathna mathna loo bedelay isimkaa mathna macduul min ithnayni kow midda labaadne wuxuu ku tusinaa wasfi laba labo yaad leedahay uli ajnixatin mathna wa thulaatha wa rubaaca yaziidu fi lkhalqi maa yashaa hadda fiiri uli ajnixatin kuwa u saaxib ah waaye macnaha e, garbab ay u saaxib yihiin mathnaa laba laba ah, wa thulaatha saddex saddexa ah, wa rubaac ayib hadda uli ajnaxatin waa hoos dhigan tahay mathnaana sifadeedii waa wa thulaatha iyadoo tan ay raacsan yihiin ay hoos dhigan tahay yaa iyadna thulaatha la yiri liannahu maa laa waay liannahu thulaathana thalaatha thalaatha laga keenay mathnaana waxaa laga keenay ithnain ithnain rubaaca arbaca arbaca laga keenay ayib marka waxaa lagu leeyahay kownu lismi macduulan min aakhar cila bidaatiha ko wa kownuhu yadulu cala alwasfi laba labo haddaan ku idhaahdo wasfi waay wasfigaas hadday ku tusiso waa muctabar oo waxaa igu filan tahay maalansarif inuu ku noqoto marka fiiri hadda uli ajnixatin ajnixado mathnaa ajnixadiyo hoos dhigan yaa mathnaa lagu sifeey mathnaa sifatu liljnixa wa sifatu lmajruuri majruur wa calaamatu jari fatxa muqadara cala alalifi manaca min duuriha tacaduru niyaabata can اlkasrati liannahu ismu laa yansarif wاlmaanicu lahu min asarfi eesh alcadlu wاlwasfiya w thulaatha alwaaw xarfu caطf thulaatha macطuufu calى mathna wاlmacطuufu calى اlmajruuri majruur wa calaamatu jari fatxa niyaabata can اlkasri annahu ismu laa yansarif wاlmaanicu lahu min asarfi alwasfiyaةu wاlcadlu sidaas weeyaan si fiican u fahm markaasuu ku yiri wa mancu cadlin in shaygii macduulkaha in laga reebo sarfigii maca wasfin asoo la jiro ma muctabarun mid jiro waaye wax la ictibaari karo laakiin kee waa fii lafdi mathnaa wa thulaatha iyo wa ukhar ukhar waxaa laleeyahay waxa weeyaan macduula min alaakhar marartu biniswatin ukhar fiiri biniswatin ukhar markii la yidhi sideedaba ukhartaas alaakhara laga keenay marka macduula min ismin muxalan bialif wallaam ayib markaasa waxay ku timiday haddana waxay ku tinay wasfi marartu biniswati niswado ukar ee kale yacni kalitaankaas kale waa tilmaan uga ayadana waxay lamid tahay mathna iyo thulaatha yay lamid tahay oo almamnuuc min asarfi haddii la yihah marartu biniswati ukhara haddii la yidhaahdo waxay leedahay majruur bitabaciya wa calaamatu jari fatxa niyaabatan can kasra liannahu ismu lah sarf walmaanicu lahu min asarfi alcadlu ama alwasfiyatu maca alcadli waa markaasuu wuxuu iri wawasnu mathnaa wa thulaatha kahumaa min waaxidi liarbacin falyuclamaa wawasnu mathna mathna wasankeeda iyo wa thulaatha kahumaa ayagay lamid yihiin min waaxidin laga bilaabo liarbacin macnaha wasankan mathna iyo thulaatha waxaa laga keeni karaa labo iyo saddex iyo afar unbaa laga keeni karaa mathnaa mathalath thulaatha eh, marbac iyo waxaa laleeyahay eh, maxaan ku leha rubaaca macnaha wasankan macduulka waxay ku qaar tahay tirada kow laga soo bilaabo laba laga bilaabo ilaa afar ay ku gaar tahay oo ayagaasaa ah mathnaa wa thulaatha wa rubaaca laga keeni karaa laakiin khumaasa makhmas sudaasa masdas subaaca masbac lama dhahayo loogama qiyaas qaadanayo inta carabti laga maqlay waxa weeyaan min waaxid mawxid iyo iyo uxaad mathnaa iyo thulaatha iyo rubaaca intaasaa lagu keeni karaa mathlath wa marbac wa thulaatha wa rubaaca intaas unbaa lagu keeni karaa oo qiyaasoo carabti laga maqlay laakiin wixii ka xageeya maya sidaasaa qowlka mashhuurko bitifaaq waay qolaa waxay dhimay lafdu khamsaa lagu darayaa oo khumaasa iyo makhmas baa lagu dari karaa oo maalansarif noqonay qole waxay yidhahdeen maayan waxaa ku jirto cashara oo cushaara iyo macshar baa la dhihi karaa laakiin intaa kale mukhtalaf fiihi waa qole waxay leeyihiin min waaxid ilaa cashara waa ku jiraan qole khamsa iyo cashara keligeeda ku jirto laakiin afarta iyo wixii ka dambeeya laisku ogolyahay inta kale wasankan lagama keeni kara macduulka wa wasnu mathnaa wa thulaatha kahumaa min waaxidin laga bilaabo oo mawxid iyo uxaad mathnaa iyo iyo thunaa thunaa'i mathalath iyo thulaatha marbac iyo iyo rubaaca intaas kali a la ogol yahay buu ku leeyahay wa wasnu mathnaa wa thulaatha kahumaa ayagay lamid yihiin min waaxidin laga bilaabay liarbacin laga gaaro ee falyuclama ha la ogaado wax kale laguma dari karo oo loogama qiyaasanayo khumaasa i makhmas i sudaasa sudaasa i masdas lama dhahay wallahu aclam sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadi waaalihi wa saxbihi ajmaciin